الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام رحمه الله تعالى المؤلف ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا wuxuu inoo soo sheegay tusaalayaal ka bixiyey markuu qaacidat alasmaa wasifaat markuu taqriiriyey kadib ayuu wuxuu tusaalayaal ka bixiyey aayadaha qur-aanka ee sifaatka ku yimid qaar ka mid ah meeshana hadda wuxuu ka bilaabayaa axaadiista ku timid sifaatka alle ayuu iyagana qaar ka tilmaamaya wa min asunnati waxaa ka mid ah Ah, qowlu nabiyi nebiga odhahdii sal ly wasalam uu yidhi yanzilu waxaa soo degaya rabbunaa rabbiganaa soo degaya tabaaraka khayrkiisu badnaa wa tacaalaa sarreeye kulla leylatin habeen kastuu soo degayaa ilaa samaa'i dunyaa samadan soke ayuu u soo degayaa xadiidkaasi xadiidu nuzuul waa xadiid saxiixa ah wey bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa soo saaray min xadiisi abi hurayra iyo keyrkiiba saxaabo badan baa laga wariyaa dhammaystirkiisuna waxa weeye xadiidka rasuulku wuxu uhi sal ly wasalam yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula leylati ila samaa'i dunya xiina yabqa hulutu leyli alaakhir alaakhir fayaquulu man yadcuunii faastajiiba lah man yas'alunii fauciyah man yastakfirunii faakfira lah rabbi tabaaraka watacaala wuxuu usoo degayaa samada soke markay hadho habeenka saddex meelood meel ka mida meeshiisa dambe saddex meelood marka loo qaybiyo meesha dambe markay hadho ayuu samada soke usoo degaya markaasuu wuxuu leeyahay allah tabaaraka watacaala man yadcuunii yaa i barya fa astajiiba lahu oon ajiiba man yas'alunii yaa wax i weydiista oo fa uctiyahu aan siiya man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiista oo fa akfira lahu aan u dhaafaa saasuu rabbi leeyahay tabaaraka wa ayib xadiiu nuzuul waa xadiid ka mid a min axaadiidi sifaat wuxuuna kutusaya wuxuuna kutusayaa sifatu nuzuul oo min sifaati illaahi alficliya ka mid a min asifaati alficliya ilahay mashiicadiisay ku xidhan tahay yanzilu kayfa yashaa wa mataa shaa marka xadiidkuna waa xadiid sugan oo saxiixaynkana waa ku yaallaa waa midda labaadee xadiidku waa xadiid mutawaatir ah axaadiista e, darajada ugu sarraysau gaadhsiisan yahay oo xagga sugnaanta ah mutawaatirku waa nooca ugu sarreeya waxaa sidaa ku tilmaamay xadiidku inuu mutawaatir yahay alimaam abu cumar ibn cabdilbar sheekh islaam ibnu taymiya alimaamu adahabi ibnu اlqayim sheekh albani iyo keyrkood xadiidkanna risaalo khaasuba ka leeyahay sheekh e, e, ninka la yidhaahdo shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah oo risaalo la yidhaahdo xadiiu nuzuul sharx xadiiu nuzuul ayb sifadaa nuzuulkabuu marka ku tusaya sidaa xadiidku kuu tusay bay selafku ridwaanullaahi calayhim ugu ijmaaceen oo hadal mayna ka keenin mana ayna taxriifinin mana ayna diidin sifada alle tabaaraka wa tacaala kayfiyana mayna u samaynin mana ayna faragelinin oo allah seebuu usoo deghayaa iyo meeshii miyuu ka soo wareegahayaa iyo muxuu ahaayey warkaasi war ay salafku galeen ma aha leanna waa faragelin kayfiyadii sifada la galay waay sifaadkana horaan usoo marnay waa tabacu daat waay ilaahay daatadiisay sifaad ku sida daatada kayfiyadeeda aan loo garanaynin baa sifaadkana kayfiyadooda aan loo garanaynin in la dhex galaayo marka waa edab oo la yidhaahdo qaabkay u taallaa sifadu taa yadaa way macnaha qolyaha ilaahay sifadiisaa nusuulka diiday sifada nusuulka ijmaaca salafkaa ku dureeray waxaan u tegi doonnaa oon akhrin doonnaa alimaam ashaafici eh, caleyhi raxmat ullah oo sifadaa qiraya wakadalika alimaam abulxasan alashcari oo soomaalidu madhabkiisa ay sheegato isagana saan horeyba usoo sheegnay kutubtiisa kutubtiisa hadda la hayo dhammaanteed wuu ku qiray sifatu nuzuul inay sifo ilaahay tahay sidaasuu u sugay isagoon faragelinin ayuu sidaa u sugay u isbaatiyey wa kadalika sheekhan soomaalida badankeed ay dariiqa ahaan raacsanaan jirtay oo sheekh cabdilqaadir jiilaani isagana kitaabkiisa qunyaha ah si cad buu ugu qeexayaa sifatu nuzuul inay ilaahay u sugan tahay soomaaligu marka meesha wax ka keena lama yaqaan abulxasan alashcari lama raacsana oo kutubtiisii waata sheekh shaafici lama raacsana oo hadalkiisa waa u tegi doonaa sheekh cabdilqaadir jilaani laba raacsana oo waaka kitaabkiisa quniyaha ahaa sifatu nuzuul buu sugahaya wadaadkii soomaaliga intabana waa sheeganaya waana soo taagay bal sidaa adugu shaafici baan ahay ashcari baan ahay qaadiri baan ahay buu leey saddexda uu ku abtirsanayana midna jidkiisa ma hayo saddexda midna jidkiisa maaha waa geli lada waa liqi laayahay ilaahay baa soo degaya haddana wuxuu leeyahay saddexdaa nin baa ku abtirsadaayo dariiqadana qaadiriyaan ahay madhabkana shaafici baan ahay caqiidadana ashcari baan ahay saddexdiiba waa ku diideen dhamarka sifatu nuzuul saddexdoo meel bay wada mareen marka meeshaas mar ayb sifada nuzuulka marka qolyaha diidan oo jahmiyada iyo wixii ka shidaal qaatay ah jahmiyada iyo muctazilada iyo kullaabiyada iyo ashaacirada iyo qolyahaas ka shidaal qaatay asalku waa fikirkii jahmiyada wa iyo ictizaalka sifatu nuzuul way u dhadhami weyde leanna waxay yidhaahdeen waxay ka dhex arkeen <clears throat> haddaan ilaahay sifadaa u sugno waxaa ka dhalanaysa intiqaal meel ka wareego meel kala tag intiqaalna waa sifo makhluuqa lagu yaqaano sidaas daraaddeed waxaa ka dhalanaya haddaan ilaahay sifatu nusuul u sugno inuu khalqigiisa shabaho maxaa xal amar ah sifado dhan ba aan diidno ma jirto wax nusuul la yidhaahdo ee xadiiska see dhahaysaan waa yahe xadiiska ma inkiri karaana waa xadiis sugan macnihii bay marka isku dayeen inay leexiyaan oo laabaan markaase waxay dhahen waxaa laga wadaa yanzilu rabbuna waxaa laga wadaa yanzilu amru rabbina amarka allah soo tegaya ama waxay yidhaahdeen yanzilu ay tanzilu raxmatu rabbina naxariista allah soo degaysa ama amarkiisaa soo degaya wax soo degay isagii ma ahay dheh naxariis ama amar baa laga wada waa wax aada loola yaabo wa inayna naxariis iyo amar loola jeedin waxaa ku tusaya ilaahay naxariistiisa iyo amarkiisa ma wakti gooniya u soo degaa jira bis waqti walba soo degtaa naxariista rabbi soo waqti walba degto ayib ulu leyl akhiir bay naxariista alle soo degtaa ma warbaa marka warbaa ma ah midda labaadee amarka rabbi ee kownka ku saabsani mar walbuu socdaa ilbiriqsi kasta awaamir baa kownka ku fulayso alla leeyahy habeenka gelinkiisa dambe amarka ku khaaskee soo degay muxuu yahay marka ma jiro amarku khaasahoo la dhihi wuu soo degayaa amarka rabbi xil walbuu degaya naxariistanu mar walbay degaysa marka halkaasi waxa ku qaydan ee nusuulkaa leh ma aha waa midda labaade xadiidku wuxuu tilmaamay cidda soo degaysaay waxay leedahay man yadcuunii yaa ibarya barya oo fa astajiiba lahu oon ajiibaa yaa wax i weydiistoon siiyaa yaa dembi dhaaf i u dembi dhaafaa yaa dhihi kara sidaas ya allah keligii baa dhihi kara keligii baa dhihi kara yaa i weydiistoon siiyaa yaa i baryoon siiyaa yaa dembi dhaafitoo dembi dhaafa amarna ma dhihi karo wax kaloo dhihi kara ma jirto qaarkoodna malaa'ig bay ku fasireenoo yanzilu rabbina yanzilu malaa'ikatu rabbina bay dheh oma malaa'ig baa dhihi karta i weydiistaan in dembi dhaafta ma dhihi karaan ah, malaa'ig meeshan hawsheedii ma ah maxaasoo dhan marka wareegeysigaasoo dhan wuxuu ka dhashay sifadii baa la diiday way nabadgelya hadday dhilahay sifatu nuzuul waa sifo alla leeyahay waana sifo u qalanta waxayna ugu qalantaa ugu sugan tahay cadamadiisa iyo kamaalkiisa si u qalma iyadiyo tii makhluuquna isku mid ma aha makhluuqa markay degayaan intiqaal meeshan ka wareego meesha tagoo meeshan bannee waa sifo makhluuq waay ama sifo khaaliq markay tahay kayfiyadeeda maba garan karno mana geli karayno laakiin sideedaan usugayna intaa haddii dhilan waa nabadgeli lahayn macna ayb alimaam abu cuثmaan الsaabuni caleyh raxmat ullah ayaa masaladaasi axaadiistii duruqda xadiiska ku soo aroray aada ugu xeel dheeraaday kitaabkiisa hadda ka hor aan akrinay muxuu ahaa muxuu ahay caqiidat salaf asxaabi alxadiis aad buu ugu dheeraaday xadiiskan iyo muxuu ahaaye duruqdiisa wa qawlihi baa qowluhu baa ka mida nabiga odhahdiisa sal lay waslam uu yidhi dad baa waxay su-aal ka keenaan oo waxay yidhaahdaan haddii la yidhahdo habeenka gelinkiisa dambe alla soo degaya oo habeenka gelinkiisa dambe adduunka daqiiqad walba meel meel adduunka ka midaba yay u tahay ulusu leyl alakhiir u tahay meeshan annaga markay ulusu leyl alakhiir noo tahay haddana habeenkii waa soconayaa meel buu u yahay adduunka ka mido ah, haddana ulu usiiya haddana meel kaleu ulu usiiya adduunkaba lagama waayaba xilli uu ulusu leyl alakhiir u yahay marka weligii ilahay ma degitaan unbuu ku jiraa bay kuleeyihi su-aashaa jawaabteedu maxay tahay su-aashaa jawaabteedu waxa weeyaan waa aad bay u fududahay sifada rabbi tabaaraka wa tacaala kayfiyadeediiyo qaabkeeda lama fahmi karo warku waa intaa kownka weligiiba uluuleyl akhir ha ku wada jiro ama qayb ka mida ah ha ku jirto adiga waxa weeye sifadan qir oo golow kayfiyadeeda iyo qaabkeedana ka aamuso ka gaabso saas maana waxaa la mid a ah, haddii uu carshiga ka muxuu ahaay wuu soo degayaa la yidhi cashiga miyuu soo banaynaya sifa makhluuq baad ka hadlaysa annagana waxaan ka hadlaynaa allaha khaaliqaa sifadiisa sifada faragelinteeda lama farageliyo ma intiqaalba miyuu muxuu soo banaynayaa ma banaynayo waxyaabaha aad gashay waa sifada kayfiyadeedii waalkayfu majhuul soo ma waalkayfu majhuul lama farageliyo waxaa lagu gaabsadaa sifadan allaa leh allana daatadiisu qaabkay u taalla ma naqaano ifadiisana qaabka iyo kayfiyada u taalla ma naqaano waifatu taabica lidaat wey manaa sidaas wey wa qowluhu ayaa ka mid a nuzuulkaasi marka xilligaana waa sugan yahay waxaa kaloo sugan inuu eh, maalinta carafa gelinkeeda dambena inuu alla soo degayo iyadana xadiidkeeda way suganta waxaa kaloo sugan iyadana eh, shacbaan niskeeda inuu dunuwi samaynayo soo dhowaanayana way sugan tahay mawaaqic badanoo noocaasoo kale axaadiistu ku sugan tahay kusoo aroortay macnaha wa qowluhu baa ka mid ah alla odhaahdiisa tabaaraka watacaala uu yidhi xadiistii bay ka mid tahay sunnadii waxaa ka mid ah qowluhu nabiga odhaahdiisa sal lay slam uu yidhi yacjabu wuxuu la yaabaa rabbuka rabbigaa wuxuu la yaabaa min ashaabi ruuxa dhallinyarada ah kaasoo laysat aynan ahaanin lahu isaga ayna u ahaanin sabwatun dhallinyarayn sabwa mayl ila alhawa wa ila ashahwa yacni waxa weeyaan ruux dhallinyaro ah oo aan lahayn dhallinyarayn dhallinyarayntusoo ruux xoogaa jid ka yara baxay maaha saasaa laga wadaa macana xilligii uu dhallinyarada ahaa oo shahwadiisu xoogga badnayd caqligiisuusan dhammaystirmin muusan dhallinyaraynin oo dariiqa kama leexanin hawo iyo shahwo iyo uma leexanin waa toosan yahay isagoo sababtii ku xambaari lahayd ay xoog badantaho jirto buu haddana isxakameeyo dariiqa ku sugany alla waa la yaabaa tabaaraka wa ruux dhallinyaro oo sidaas ama ragga aadama dumar haado macnaha leanna ruux waxay u badan tahay xilligaasoo kale caqligiisuna ma bisla waayo aragnimadiisu ma bisla shahwadiisuna waa xoog badan tahay inuu marka sugnaado uma badnaa hadduu sugnaado marka waa shay yacni eh, caadada ka baxay waay shay caadada ka baxay waay ayib allah tabaaraka watacala marka waa la yaabaaba xadiidkaas yacjabu rabbuka min ashaabi laysat lahu sabwa xadiidka isaga ah wuxuu ku keenay ashaykh alalbani caleyh raxmat ullah saddex kitaab oo kutubtiisa ka mid ah. daciif aljaamic asagiirka wuu ku keenay wuuna daciifiyey silsila daciifana wuu ku keenay wuu ku daciifiyey laakiin labadaba wuxuu kaga noqday oo uu ku saxiixiyey xadiidka silsila saxiixa oo ciddii u baahan wuxuu ugu noqon karaa numberka ama raqamka laba kun siddeed boqol iyo afartan iyo saddex silsila saxiixa wuxuu u tiiriyey xadiidka oo wariyey ruyaani ama ruyaani fii musnadihi ibnu alacraabi fii mucjamihi iyo axmed fi lmusnad sabarani fi lmucjam alkabiir abu yaclى fii musnadihi kadalika ibn abi caasim fi sunna alimaam alhaytami wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan xadiidka sanadkiisu waa xasan sheekh albani caleyh raxmat ullah eh, xadiidka wuxuu sugay markii hore cilladiisa waxa weye xadiidka cabdullahi ibnu lahiica ku jiro dacfi ku jiro laakiin wuxuu leeyahay eh, ruyaani musnadkiisa iyo ibn acraabi mucjamkiisa ayaa waxaa ku yimid isagoo uu ka warinayo cabdullaahi ibnu wahab cabdullahi ibnu wahab markuu ka warinayo ibnulahicana waa xoog badan yahay wa kadalika qutaybatu ibnu saciid isagoo ka warinayana waa soo arooray cinda tamaraani baan u malaynaya marka sidaasuu xadiidka ku xoogaysanaya sidaasuu xadiidka ku xoogaysanaya oo uu xasan ku noqonayaa walow uu ninka la yidhaahdo alimaam asakhawi uu ka soo guuriyey sheekhiisa ibn xajar alcasqalaani fi lmaqasid alxasana inuu daciifiyey buu kasoo guuriyey xadiidka marka waa xadiid xoogaysan karo xasan noqon kara wey macnaha yacjab wuu la yaabayaa rabbuka rabbigaa wuxuu la yaabayaa min ashaabi ruuxa dhallinyarada ah oo laysad aynan ahaanin lahu isaga sabwatun dhallinyarayn aan dhallinyarayn iyo leexasho lahayn oo toosan xadiidku muxuu sugay marka sifatu lcajab soo ma sifatulcajab buu sugaya yani waxa weye sifaatka ilaahay ficligaa wey oo mashiicadiisa ku xidhan yacjabu kayfa yashaau wamataa shaa siduu doonuu ilaahay tabaaraka watacala u cajabaa yani xilliguu doonuna cajabaa shayguu doonuna ka cajaba qur-aankaa kutusi axaadiista nabiguna way kutusi sal lay waslam xataa hadduu xadiiskaasuu daciif noqdo oo hadalba la geliyo axaadiis kaloo sugan baa jirta oo iska cadcadon hadal ku jirin oo sifada sugaysa waxaa ka mid a ah qur-aanka allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi bal cajibtu wayaskaruun laba qiraa'o weeyo bal cajibta wayaskaruun ah, waad yaabtay nebi maxamedow ayaguna wayba jeesjeesaya eh, niman adigana la yaab bayba kaa tahayba qiraa'o kalead jirtoo dhahaysa bal cajibtu wayaskaruun ah, waan yaabay oo marka allay ku dhacaysa sooma wayaskharuuna iyaguna waa jeesjeesayaan marka qiraa'ada ta'da godaysa ayaa waxay kutusaysaa sifatulcajab alla u sugaysa tabaaraka wa tacaala saas maas ama axaadiista nebiga way fara badan tahay waxaa ka mid a maalan xadiidka cuqbat bnu caamir oo imaam axmed uu soo saaray muxuu ahay waxaan dhihi lahaa xadiidka waxaan dhihi lahaa alimaam bukhaari calayhi raxmat ullahi uu soo saaray oo saxiixiisa ku yimi min xadiidi abi hurayra allah rasuulku wuxu uhi sal lla alay waslam laqad cajiba allahu aw daxika min fulaanin wa fulaana faanzala allah wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waxay ahayd xadiisku iska soo gaabiyey nabiga sal alay slam baa nin baa martiya u yimid martibow marka guryihiisiibaa wax looga waayey saxaabadiibu marka ku yidhi war ninkan martida yaabta caawa iga qaada nin saxaabada ka mid ah yidhi anaa kaa qaaday rasuulilah ninkiibuu sii qaaday marka gurigii markuu geeyey xaaskiisiibu wuxuu ku yidhi nebiga martidiisii baan wadaaye bal wax raadi war waxba ma hayo bay tiri ilmaha jalkoodii un waxyaro ilmuhu waxyar cabcabila wax yar baan hayaa wixii ilmuhu ku cashayn lahaayeen naa ilmaha intaad maaweeliso ood seexiso waxoogaaga yarka ah asaga u diyaari sidii ba yeeshay ilmihiina inta la maaweeliyey oo xoogaa baa la seexiyey xoogaagiina isagii baa loo geeyey wuxuu yidhi aniga adigana intaad guriga ina geliso ood muxuu ahaa istiinka inoo damiso sidii wax wax cunahayoo kale aan shanshanqarno si uusan u moodin wixiiba isaga loo wada keenay sidiiba raashiinkii habeenkii ku cunay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa marka arrintii soo gaadhayo wuxuu marka nebigu sal lay sl laqad cajiba allahu aw daxika min fulaanin wa fulaana allah tabaaraka wa wuxuu la cajabay xalay hebel iyo heblo waxay sameeyeen markaasaa waxaa soo degta aayadda qur-aanka wayu'siruuna way doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooday ka doorayaan oo walaaladood bay u doorayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga ha ku sugnaato khasaasatun gaajo daran cadda hadday gaajo daran tahay naftooda intay ka qaadaan bay walaalkooda u qaadayaan marka allah la yaabay waa wax yacni cajiib a ah waa ilmihiioo gaajaysan gaajo ku seexi adiga islaantii gaajo ku seexda wixii guriga yaallayna wadaadkan ha la siiyo sooma shay yani ka khaari shibho khaariqa wa yani waxa weeyaan bini aadamka kuma badna shib naadir waaye macnaha sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka watacala ula yaabay ama ijmaaca salafka sidoo kale sifada cajabka way isku waafaqsan yihiinoo wax salafkii oo diiday ma uu lahaa ma ii jiro macnaha ayib lahuma qolyaha sifaadka diid diiday ahlu tactiilka ah iyagu waxay ku leexiyaan waxay dhahaan waxaa laga wadaa almujaazaat waathawaab abaalmarin iyo waxaa laga wadaa abaalgud ah, alla wuu la yaabay waxaa laga wadaa bimacnaa wuu abaalgudahaya waxaasi wax jira maaha meelaha qaarkoodna maba qabanaysaba kelimadu meelahay ku soo aroortay abaalmarin maba qabanayso si kasta hadday ugu leexiyaan ma yeelayso marka waxa waa taxriif naskoo la taxriifinaya ayib wa qowluhu ayaa ka mid a xadiista nebiga sal alay slam qowluhu odhahdiisa uu yidhi allah tabaaraka wa waxaan ilaa nebiga odhahdiisa uu yidhi yadxaku allaahu alla wuu qoslaa ilaa rajulayni laba nin xaggoodu u qoslaa labadaa nin oo qatala uu dilay axaduhumaa midkood alaakhara ka kale uu dilay uma kadibna yadkhulaani wadagelaya aljannata jannada wadagelaya laba ninoo midkood kii kala dilay oo adduunka intay joogeen isdilay haddana jannada ku kulmi doona alla waa la yaabay tabaaraka wa tacaala xadiidkaasi waxa weeyaan waxaa ku soo saaray alimaamu albukhaari iyo muslim fii saxiixayhima waa xadiid muttafaq ah wuxuuna ahaa lafdigiisu sidaas waay oo see bay ku imaanaysaa tatimada xadiidka ayaa dhammaystirayo macnaha sii caddaynayo yuqaatilu hada fii sabiili illah fayuqtal uma yatuubu allahu cala alqaatili fayustashhad saas way macnaha siday ku dhacaysa waxa weeye mid baa dagaalamayo isagoo muslim ah wuu dagaalamaya waa muslim jidka ilahi buu ku dagaalamaya liiclaa'i kelimati illaahi buu u dagaalamaya gaal dagaa dagaal gaale lagula jiruu galaya markaasaa la dilaya kaa waa shahiid soo maa ayib kii dilaye gacantiisa lahaa gacanku dhiiglaha ee markaa gaalka ah baa soo islaamaya isagiina markaasuu ilaahay ka toobad aqbalayaa isaguna dagaal islaam buu galayo diinta koru qaadideedu u dagaalamaya isagana waa shahiidaya laba ninoo shahiidiina soomaa oo haddana isdilay saas way macnaha kan wax ku dilaya wax dilaya gacan ku dhiiglaha markuu dilayay gaal buu ahaa u soo islaamay isaguna markuu soo islaamay kadib waa shahiiday saas way macnaha hadda wixii uu horay u galay iyo muslimkii uu dilay gaalnimay ahayde ilaahay waa dhaafay sooma saas way macnaha markaas xadiisku saas macnahaasu tilmaamaya yadxaku llah wey marka sifatu dixki bay tilmaamaysa sifatu daxik ama dixkiga wa min sifaati illahi alficliya wa sifa ficliya wa kitaabka qur-aanka waxaan u axaadiis sunnada nebiga sal lay sl iyo ijmaca salafka ku tusay salafka sidaasay sifadaa u nabadgeliyeen oo haba yaraatee ma aynan diidin qolaas qolyahanka laakiin sawaab iyo waxbay ku fasiraan sawaab bay ku fasiraan laakiin sawaab in lagu fasiro sifada qosolka iyo dixkiga in lagu fasiraayey waa khilaafu daahiri nas ah, xadiidka daahirkiisa way khilaafsanta ariiqii salafkii saxaabaduna waa khilaafsanta wax daliiloo kutusayana ma jiro wax daliiloo kutusayana ma jiro bitaali waa taxriif naska leexintiisa way macana sifadii hore ee cajabka markii waxaydaan dib ugu noqonno qolyaha sifatulcajab diiday waxay leeyihiin firqooyinka luunsan ah cajabta iyo layaabku wuxuu yimaadaa shayga sababtiisu markay kaa qarsoon tahay isagii unbaad aragtaa laakiin sababtiisu waa kaa qarsoon tahay markaasay cajabtu timaadaa saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa bay yidhahdaan idaa dahara asababu zaala alcajab ah, ama idaa curifa asababu zaala alcajab sababtii shayga haddii la garto layaabku waaba zuulaaba layaab ma jiro marka waxay leeyihiin allah maxaa ka qarsoonoo uu la yaabi sababtana wuu og yahay musababka ka dhashayna wuu og yahay maxaa la yaab keeni karo sideedaba uu la yaabi macnaha sidaasay leeyihin waxaa loogu jawaabay culimmadu ugu jawaabaan waxyaabaha la yaabka keena marna waa sabab kaa qarsoon ood ogaatay kadibna la yaabkii kaa baxay taa ilaahay tabaaraka wa tacaala laguma sifayn karo maxaa yeele waxba ilaahay kama qarsoona marna wuxuu ku yimaadaa adigoo og shaygan iyo sababtiisa ayuu wuxuu ka dhex baxayaa waxyaalihii la midkaa ah buu khilaafayaa waxyaalihii ay isku midka ahaayeen yuu khilaafayaa oo garab maraya isagana waad ogtahay sababtiisana waad ogtahay layaab buu dhaliyaa markaas layaab buu dhaliyaa taa kaa dambaa marka alla lagu tilmaamay tabaaraka watacaala yacni waxa weyaan allaha tabaaraka watacaala sababkuna kama qarsoona waxa ka dhalanya kama qarsoona laakiin sabab iyo wixii ka dhashay oo waxyaalihii la midka ahaan jiray khilaafay ma garat taasaa macnaha waxa weeye cajabka allaha tabaaraka watacaala wuu la yaabaa saasay ku imaan bay leeyihiin culimada qaar ka mid ah. saas way haasatan shekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullah sidaasuu hadalka uu u wajahaya ayb fa haadaa buu sheekhu yidhi marka fa haadaa kan waa axaadiistan soo marnay sifaatkii ku yimid waay sifatu nuzuul iyo sifatu alcajab iyo sifatu dixki iyo sifaatkaa wey fa haadaa kan iyo wamaa ashbahahu iyo wixii u eg oo mimaa shay ka mida saxa asaxay oo mimaa shay ah saxa uu asaxay sanaduu sanadkiisu uu asaxay oo wa cudilad la cadaalad mariyey ama yacani eh, ruwaatuhu ruwaaddiisana inay caadilin yihiin la xukumay nu'minu waanu rumayn buuhi bihi isaga kaas walaa naruddu mana celinayno walaa najxaduhu ma diidayno narudduhu ma celinayno walaa najxaduhu mana diidayno walaa nata'awaluhu ma aanu leexinayno bita'wiilin leexin oo yukhaalifu khilaafaya daahirahu macnaha ka muuqda macnihiisa iska muuqda iska cad macno kaleetoon ahaynna u leexin mayno walaa nushabbihuhu ku shabbihi mayno bisifaati almakhluuqiina makhluuqaadka u abuurtay sifaadkoodana ku shabihi mayno walaa bisimaati almuxdasiina kuwa dib laga keenay muxdasku waa shay dib laga keenay waay waxyaabiha aan jirin ee alla uu dib ka keenoo dib ka ahaysiiye ka abuuray simaadkooda iyo tilmaamahay leeyihiinna ku shabihi mayno simaadku bimacna sifaad wa taana ku shabihi mayno ayib wuxuu leeyahay marka sheekhu adiladaa markuu ina soo siiyey wuxuu leeyahay inta aan soo sheegno sifaadka ah iyo wixii la mid ah oo ku asaxay ku yimid axaadiista sanadkeeda uu asaxay ruwaaddooduna ay caadiliin yihiin oo la xukumay inay caadiliin yihiin xadiidka kuma filna inuu saxiix yahay in ragga warinayay ay caadiliin wada yihiin ee waxaa shardi ah inay ruwaaduna caadiliin yihiin isla markaana sanadku asaxo oo uu cillo iyo shuduud ka nabad galo saas daraaddeed wuxuu isaba dhigay sixatu sanad wa cadaalat ruwaad saas macana cadaalat ruwaad keligeed marka kuma filla oo xadiidku sanadkiisu saxiix kuma noqon karo leanna ama shuduud baa geli kara ama waxaa geli karta cilaa geli karta isagoo ruwaadiisu ay wada caadilan yihiin ama ay yihiin dubaad yihiin ayib marka haddii xadiidku asaxuu ka wada hadduu xadiidku sugnaado oo sanadkiisu asaxo ragga yani waxa weye ragga warinayana rag lagu kalsoon yihiin ay noqdaan sifaadka ku yimid axaadiista noocaasa waanu rumayn buuri mana celinayno mana diidayno wuxuu halkaa ka hadlaya marka uu tilmaamaya xadiidku marba hadduu sugnaado ama mutawaatir ha ahaado ama kan aaxaadda ay u bixiyeen ha ahaado marba hadduu sugnaado xadiidkaasi waxaa loo deliishan caqaa'idda waa loo deliishan asmaasi wa baa loo deliishan waxaa loo deliishan muxuu ahaaye rububiyadaa loo deliishan waxaa loo deliishan uluhiyadiiyo cibaadadaa loo deliishan xadiidku inuu sugnaado oo sanadkiisu asaxo unbaa muhim ah ama axaadiista in loo kala qaado laba qaybood mutawaatir baabka caqiidada iyo iimaanka loo deliishan karo iyo aaxaad aan ayadu baabkaasi geli karin oo axkaam iyo fadaa'il mooyaane baabka caqaa'idka aan geli karin in saa loo kala qaado waa madhabkii muctasilada waaye asalka fikirka muctasila iskale axaadiista in saa loo kala qaado la yidhahdo axaadiisu alaaxaad ma gasho abwaabta caqiidada waa madhab almuctasila iyagaa unbaana ciddii ka qaadatay ay ka qaadato ama madhabu ahlisunna waljamaca saxaabadii iyo salafkii madhabkoodu wuxuu ahaa xadiidku mar hadduu sugnaado biqadi nadar ma axaad baa mise waa mutawaatir xadiidkaasi abwaabta oo dhan baa loo deliishano uu gelayaa axkaamtaa loo deliishan caqaa'idaa loo deliishan fadaaishaa loo deliishan jamiic abwaab iddiin waa loo deliishanaya sidaasaa salafka ahayd ariiqadoodii laakiin in la kala qaado oo qaabkaa loo kala qaado waa ra'yu lmuctasila ayagaasayna ka qaateen firaqu kulaabiyada iyo maturidiyada iyo ashaacirada iyo wixii la mid a ah, iyo bacdu culamaai sunna ku simirrixday meeshaasay masaladu ka soo jeedaa macna marka kala qaad ma leh xadiidku marba hadduu sugnaado waa sugan yahy leanna xadiisku hadduu sugnaado muxuu faa'idaynaya wuxuu faa'idaynaya danni haalib ah, ah danniga haalibka waa mala xoog badan mar hadduu danna haaliba faa'iideeyana abwaabta diintao dhan danni haaliba waa lagu dhisi karaa abwaabta diintao dhan danni haaliba lagu dhisi karaya saas way macnaha marka wuxuu leeyahay marba hadduu xadiidku sugnaado sifadiina ay ku jirto waanu rumaynaynaa ma celinayno mana diidayno macnihiisa muuqdee daahirkee marka hore fahamka usoo degdegaya luqadda carabigii kutusaysana ka leexin mayno oo macno kale intaan jeebkanaga kala nimaadno u duwi mayno u leexin mayno kaasaan ku sugayna sifaadka makhluuqana ku shabihi mayno oo dhihi mayno sifadani ta makhluuq oo kale waay muxdasiintaas simaadkiiyo calaamadahoodana ayadana ku shabihi mayno muxdaiinta waa makhluuqa macnaha muxdadka waa shay kasta oon jiri jirin oo dib laga soo darisiiyo dib laga keenay shayga aan jiri jirinee dib laga keenay oo dhanna waxaa wadagelaya makhluuqaadka saas daraaddeed cibaaradu makhluuqiin iyo muxdaiin isku mid unbuu ka wadaa makhluuqiin iyo muxdaiin waa isku mid leanna makhluuqoo dhan waa muxda makhluuqoo dhan waa muxdad ilaahay baan tabaaraka wa tacaala awal ah laakiin wixii ka soo hadhoo dhan isaga muxuu ahay waa muxdax ayib wuxuu yidhi marka fahaada kan iyo wamaa ashbahahu wixii shabaha oo mimaa kii asaxa au asaxay sanaduu sanadkiisu u asaxay xadiisan iyo kuwa la midkee sanadkoodu asaxay oo wacudilad cadaalad lagu xukumay ruwaatuhu raggoodana la sugay oo inay lagu kalsoon yahay caadili yihiin la xukumay ragga warinaya ruwaadda waa ragga warinaya nu'minu waanu rumaynaynaa bihi maaga waanu rumaynaynaa walaa narudduhu mana radinayno walaa najxaduhu ma diidayno walaa nata'awaluhu ma leexinayno bita'wiilin leexin oo yukhaalifu khilaafaya daahirahu daahirkiisa khilaafaya ayb yani daahirka muxuu ka wadaa daahirka waxa la yidhahda hadalka markaad maqasho macnaha ugu horreeyaad ka fahmayso ee marka ugu horraysa luuqadda waad garanaysaa luqadii baad fahmaysaa hadal baa lagu yidhi luqadda aad fahmayso macnaha ugu horreeya fahamkaaga u soo degdegaya marka ugu horreysaa daahir la yidhahda saas maana macno kaloo yaro qarsoon baa jiri kara oo kelimadu ixtimaali karto macnaha kalee qarsoon daahir maaha waa khafi saas daraaddeed isticmaalka shaarica sidiisaba kelimada waxaa laga wadaa uun luqadii carabiga marka la fiiriyo macnaha marka hore soo degdegaya waana macnaha daahirka la yidhaahdo haddii macnaha aan loola jeedin oo macno kaleoo qarsoon laga wado waa in la helo deliil kutusaya oo dhahaya macnaha daahirka lagama wadee kaa kale khafigee qarsoon ayaa laga wadaa wadaaye kaas aada haddii daliil kaa la waayo waa in daahirka lagu socdo saas maana anna luqadana sharcigu ku yimid luqadan uu sharcigu ku yimid dilaalaadkeeda daahirkaabaana maqsuudka shaarica ah haddii macno kale laga wado waa inuu daliilna siiyo kaleeto shaaric waa inuu daliil kalena siiyo oo caddaynayo xagga aadamna dhahayo macna haddii kale isaan kusugnaanayna walaa nata'awaluhu ma leexsanayno bita'wiilin ku leexsan mayno oo yukhaalifu khilaafaya daahirahu macnaha ka muuqda ee iska cad iska muuqdaee fahamka usoo degdegaya khilaafayana ku leexin mayno walaa nushabbihuhu ma shabbahayno bisifaati almakhluuqiina ku shabbihi mayno kooxihii oo dhan buu meeshaan ku radiyey soomaali laa narudduhu walaa najxaduhu yuu radiyey mucailadii ifaadkao dhan wada diidahay ayuu meesha ku radiyey walaa nata'awalhu bita'wiilin yukhaalifu aahirahuna qolada yacni muta'awilada la yidhahdo ama muxarifada la yidhahdo ee macnaha duuda qoladaas oo farbadin muctazilada iyo wixii raaco waa muctazilada iyo shaacirada iyo maaturidiyada iyo kullaabiyada iyo waa mu'awila waay ta'wiilka bimaca taxriifka ah waay qoladaana halkaasu ku radiyey walaa nushabihu bisifaati makhluuqiinana wuxuu ku shabahaya wuxuu ku radinaya walaa nushabihuhu bisifaati lmakhluuqiin walaa bisimaati lmuxdasiinna intaana wuxuu ku radinayaa qolyihii mushabbihada ahayd ee mumasilada ahayd ee ilaahay sifaadkiisa intay sugeen inta aan ku gaabsanina xadda sii dhaafiyey ilaa ay ilaahay iyo sifaadkiisa iyo makhluuqa sifaadkooda isku mid ka dhigeen marka mucatila iyo muxarifa iyo mushabbiha intaba meeshaasu ka saaray walaa nushabbihu ilaahay u ekaysiin mayno bisifaati almakhluuqiina ama mushabbihuhu kaa la soo sheego ilaahay sifaatkiisa ah u ekaysiin mayno bisifaati almakhluuqiina makhluuqiinta kuwuu abuuray alla dad kuwuu abuuray makhluuqiisaa laga wadaa sifaatkooda ku shabihi mayno walaa bisimaati almuxdasiina kuwa uu dib alla ka keenay dib ka soo darisiye u abuuray calaamaadkoodiiyo sifaatkoodiiyo simaadka lagu yaqaanana ku shabihi mayno ee waxaanu sugaynaa wey sifadii ayadoon lahayn leexin ayadoon lahayn ku shabihid ayadoon lahayn diiddo aan diidno wanaclamu waxaan ognahay wuuri sheekh anna allaha alle laa shabiiha wax shabbahaay lahu isaga uma ahaanin ah, ama laa shabiiha wax shabaha lahu isaga shabahaay mawjuudun ma ahan walaa nadiira mid la midana isaguna mawjuudun ma ahaa ama laa nadiira mid isaga la midana lahu isaga uma sugnaan wey laa nadiira mid la midana lahu isaga uma ahaanin saas waa la dhihi karaa ama lahuda intaad shabiihada iyo nadiirada isaga tacalujiso khabarkii marka qadar taana waa dhihi karta walaa shabiiha mid shabaha lahu isaga shabahay mawjuudun ma ahaanin mid jira ma aha walaa nadiira mid la lahu isaga la mawjuudun ma ahaanin ah, wax ma jiro wax shabaha iyo wax la mida nadiirku waa bimacnaa masiilka sida alla u yidhi tabaaraka wa tacaala laysa muusan ahanin kamilihi mid isagoo kale ah shay-un shayna ma ahaan wa huwa alle assamiicu waa maqlaha albasiiru ee arkaha awey ah ayib waan soo marnay soo ma yani waxa weeyaan allah tabaara aayad waan soo marnay firaqaasoo dhan bay radinaysa laysa kamilihi shay-un waxay ku radisay waxaa lagu radiyey mushabbihada iyo iyo mumasilada saas way maana isku dhow isku mid a ah macana ayb wa huwa asamiicu albasiiruna waxaa lagu radiyey mucailada ah, ama taciil juziya ha noqdo ama taciil kulli ha noqdo taciilka kulliga waa jahmiyada iyo muctasilada taciilka juzigana waa ashaacirada iyo maaturidiyada lanna sifaatka qaar bay sugaan sooma qaarna way diidaan marka waa taciil juzi ah ayb wa kullu maa tuquyila wa kullu maa tukhayila shay kastoo la sawirto oo la malaysto fi dihni dihniga dhexdiisa lagu malaysto yacni caqliga dhexdiisa lagu malaysto aw amase khatara soo dhaca bilbaali ama maskaxdaada ku soo dhaca maskaxdaadii caqligaa ku soo dhaca fa ina allaha alla tacaala korahaya bikhilaafihi arrinkaas si ka gedisan buu ahaaday wax kasta oo dihnigaaga iyo qalbigaagu sawirto ama ku soo dhaca ee muxuu ahay qalbigaaga iyo maskaxdaada ku soo dhacay oo suuro ah oo ismoodsiisa alla sidaa waa ka gedisan yahay leesh lianna caqliga iyo qalbiga iyo maskaxda iyo dihnigu alla ma suurayn karaan soo maynaa soo mare kitaabka bilowgiisaan kusoo marnayba ma suurayn karaan mana heli karaan si walba hadduu yeelo ma heli karo waa kaan soo marnayo shayga marka aad sawirkiisa qaabku u yaalla inaad hesho aad doonayso waxay ku suuroobi kartaa afar mid ka mid a ah. afar arrimood ta koobaad maxay ahayd inaad inaad aragto soo ma oo ishaadu qabato hadda markaa kayfiyadiisii qaabku u yaalla waad aragtaa ta labaad maxay ahayd inaad aragto mid isagii oo kale ah Ah, mid isagii oo kale inaad aragto oo tidhaahdo kan iyo isagu waa isku mid ta saddexaadna waxa weeyaan mid u eg oo jinsigiisoo kale ah soo ma waxaan dhihi lahaa a ah, saas maana in laguu sheego in laguu sheego laguu sharxo kayfiyada iyo qaabka u yaalla in laguu sheego intaa mid ka mid ah unbay ku suuroobi kartaa in aad sawirato qaabka shayga u yaalla allah tabaaraka wa tacaala marka maynaan arkin waa kow isagoo kale wax ana oon uga qiyaas qaadannana ma inaan arkin kayfiyadiisa iyo qaabkiisana lanooma sheegin oo nalooma sharxin maskaxdaada hadday fikirto say ku keeni kartaa marka wa miyay keeni kartaa ma keeni karto qacan marka waxaa meesha ku jira sawir kastoo maskaxdaadu la soo baxdo iyo ismoodsiis kastoo kugu soo dhacayo alla waa ka gadisan yahay sidaas adigu baa ismasiimoy lakin sidaas waxuma jiraan saas man ayib wa kullu maa tukhuyila shay kastoo la malaysto fi dihni dihniga dhexdiisa dihniga waxa wey macnaha yani waxa wey caqliga ama qalbiga dhexdiisa lagu malaysto aw amase khatara dhaca bilbaali kusoo dhaca qalbigaaga kusoo dhaca fa ina allaha alla tacaala korahaya bikhilaafi sidaa sidaa mid khilaafsan buu ahaaday bikhilaafi dalika sidaas si ka gedisan buu alla ahaaday tabaaraka watacala oo marnaba ma keeni karaysid wey maana marnaba ma keeni karaysid marka tasawurka dihniga ah ama khayaalka ama ismoosiiska maskaxdaada ku wareegaya ama qalbigaaga kusoo dhacayaan mar walba wax jira maaha xaqiiqo jirta maaha waa un shay adugu aada ismoosiisa wey maana ayib wa min dalika waxaa ka mida kaa min dalikadaasi waxay u noqonaysaa sifaatkii alla tabaaraka wa wa min dalika nusuusta sifaatka ku aroortay waxaa ka mid a qowluhu odhahdiisa tacaala korhaya alla uu yidhi alraxmaanu allaha naxariista badani calal carshi carshiga korkiisa ayuu istawaa ka saramaray halkaasi sifatu listiwaa ayuu iyadana ku keenay sifadaasi waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid a ah, muxuu ficliga ah. waxay yidhahdaan dadka culimada qaarkood waa sifatu ficlin wa daat sifatu daatna wata sifatu ficlina wata ayib marka allah tabaaraka wa inuu carshiga ka saramaray oo ka sarreeyo toddoba meelood bay qur'aanka ku timid iyadoo sidaas cala alcarshi istawaa iyadoo lafdigaas midi waa suurat alacraaf midna waa yunus midna waa racd midna waa taaha oo waa tan alraxmaanu cala alcarshi istawaa midna waa suurat alfurqaan midna waa sajda ta kaleetana waa xadiid saas way macnaa toddobadaa suuradood toddobadaa meelood bay qur-aanka ku timid istawaa cala alcarshi iyadoo wada ah oon iskhilaafsanayn saasay ku timid istawaa cala alcarshi bimacnaa waxa weeyaan waa ka sara maray waay wuu ka kor maray sidaasaa luqaddii carabigana ay tilmaamaysaa salafkuna sidaasay ku fasireen inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo khalqigiisa ka sarreeyana oo uusan ku dhex jirinna axaadiista nebigu way kutusiyo waxaa ka mid a ah xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina allaha lama qada alkhalqa alla markuu khalqiga xukumay oo khalqiga uu muxuu ahaa abuuray kataba wuxuu qoray cindahu agtiis xaalu ahaa fawqa carshigi carshigiisa korkiisa oo agtiisa ah wuxuu ku qoray ina raxmatii sabaqat hadabii naxariistaydu waxay ka hormartay oo ka qaalib noqotay cadhadayda kitaabka lowxulmaxfuudkaabuu sidaa ku qoray oo xaggee ah carshiga korkiisa ah alle agtiisana ah xadiisku maxay tilmaam marka alla inuu carshiga ka sarreeya sooma ha alla carshigu ka sarreeya bimacnaa waxa weeyaan kitaabka lagu qoray ina raxmatii sabaqat hadabii waa carshiga korkiisa alla agtiisuuna ahaaday marka alla carshiga waa ka korreeyaaba saasuu xadiisu ku tilmaamaya macna ijmaacii salafkuna saasuu ku sugnaadayo carshiga inuu alla ka sarreeya tabaaraka watacaala islamayna diidin sifadaa ma ayna diidin mana aynan inkirin mana ayna keyfiye iyo qaab u samaynin ayb istiwa alla u qalmay uga bixin istiwaan istiwaaan yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa kamaalihi badhe sarrayn isaga u qalami oo aan tii khalqiga shabihin adigaa markaad guriga sadxigiisa fuushood ka kor marto lilahi almathalu alaclaa istawaa baa la dhihi laakiin istiwaagaaga iyo ka alle isku mid maaha istiwaagaaguna waa istiwaa'u makhluuq oo shayga ka hooseeye uu ka korreeyo u baahan istiwaaga allana waa istiwaa'u khaaliqin oo makhluuqiisa ka hooseeya aan u baahnayn soo ma lilahi almathalu laclaa lakin adiga hadda masalan haddaad masaajidka sabxigiisa fuusho waxaa la dhihi muxammadun qad istawaa cala almasjidi baa la dhihi ama calaa satxi almasjid laakiin haddii masaajidkii laga hoos saaro ma taagnaan kartaa ma jiri kartaa may ma jiri karta masaajidkan aad u baahan tahay aad dul joogto allaka tabaaraka wa tacaala carshigiisa uu ka saramaray iyo makhluuqiisa uu ka sarreeyo o dhan waxba ugama baahna saas maana ayagoo dhan waxba ugama baahna carshigoon jirin buu jiray alla tabaaraka watacala makhluuqoon jirin buu jiray sidaas daraaddeed istawa marka la leey wuu ka sara maray macnaheedu carshiguu u baahan yahay maaha istiwaaan yaqiin yaliiqu bijalaalihi tabaaraka watacaala waa mid isaga u qalanta yani waxa weeye kamaalkiisa u qalmo wey sidaasaa la leeyahay alculuwu walirtifaac macnahaasay ku fasiraan ibnuqayim aleyh raxmatullah wuxuu ka soo guuriyey salafka sida yani waxa manduumadiisa alkaafiyatu shaafiya uu ku keenay yani afar macno ayay istiwaa ku fasireen buuri alistiqraar waalculuwu waalirtifaacu waasucuud labada macno ee kaleba ishkaal kama marna oo alistiqraar iyo sucuudku labadooduba ishkaalaad baa ku imaanaya laakiin alculuwu waalirtifaac macnahaasaa wuxuu yahay macnaha ishkaal ka marhan saas daraaddeed in sidaa lagu fasiraa fiican ah, yani soomaaliga markaan innaga fasiraynay istawaa wuu ekaaday baa la jiray wuu ekaaday bimacnaa istaqara waay istiqraar waay ishkaal baa marka ku jira laakiin wuu ka saramaray baa ka fiican saas maana oo macnaa irtifaac iyo culuwiga wuu ka saramaray baa ka fiican in la yidhahdo saas maana ayib istiwaagaasi marka qur-aanka iyo sunnadu way ku tuseen salafkuna way mareenoo waa u tegi doonaa iyadoo muxuu ahaaye ay culimmadu wada sugayaan sifatlistiwa inay macnahaa leedahay macno kalena ayna lahaynoo macaanidaasay leedahay laakiin macno kaleeto loo leexiye ma jiro salafkiiyo saxaabadu saasay ku mareen taabiciintii ardadoodii iyo aimadii ka dambaysayna saasay ku mareen waxaan u tegi doonnaa insha allahu tacaala alimaam uh, malik ibnu anas caleyhi raxmat ullah imaamu daar ilhijra oo la weydiinaya oo ka jawaabaya waana soo sheegnay horena waan usoo sheegnay qolyahan ahlu ta'wiilka ah ahlu taxriifka ah ee sifaadka leexiya muctasilada iyo wixii la halmaalo oo ka shidaal qaatay ayagu istiwahaasi waa u dhadhami waayey way liqi waayeen saas daraaddeed waxay yidhahdeen istiwa alla carshiguu ka saro maray haddaynu nidhaahno waxaa ka dhalanaya alle inuu xad leeyahay xad inuu leeyahay ka dhalanayso alle in jiha lagu sheegoo meel lagu sheegaa ka dhalanayso taasina waxay ka dhigaysaa ilaahay makhluuqiisii inuu u ekaaday saas daraaddeed si aan xad iyo jiho ayna meesha u imaanin waa inaan idhaahno istiwo ma jiro alla tabaaraka wa tacaala meel lagu sheegi kor iyo jiho iyo carshi korkii meel lagu sheegi ma jirto ayib bal sheega marka ilahay xaggeed ku sheegaysaa way wareereen marka bal meeluu ku sheega waxay yidhaahdeen mar mawjuudun fii kulli makaan meel walba wuu joogaa bay dhaheen ilzaamaad baa ku yimid marka ilzaamaadka ku yimid waxaa ka mid a mawjuudun fii kulli makaan markaad dhahdaan soo macnaheedu ma noqonayso meel walba wuu ku dhex jiraa oo khaaliq iyo makhluuqii isdhexgeli geli maayaan oo meelo aydaan lafihiinna u quudhin xataa alla waa joogaa dhihi maysaan arrintaasi markay ku soo baxday waa wareereen marka wallaahi wax la dhihi kara maaha meel walbuu joogaa ah waaba khatartaas haye maxaa xal amarka markaasa waxay yidhahdeen mawjuudun bilaa makaan ah, waa jiraa laakiin meel lagu sheegi ma jirto waxaa la yidhi kud ka guuroo qanjo u guur waayo ah, kud ka guuroo qanjo u guur ah, kalmustajiiri min aramdaai binnaar nin xagga gubyo ka cararay oo dab ku dhacay oo kalay noqdeen waxaa la yidhi mawjuudun bilaa makaan meella laguma sheegi karo waxaan meel lagu sheega lahayn waa waxaan jirinba oo wujuudba aan lahayn wax kasta oo wujuud leh kownkan meel lagu sheeguu leeyahy laakiin waxaan meel lagu sheega lahayn waa sifatulcadam waay waxaan jirin sifadiisa waay allah marka intaad kala cararteen kor buu jiraa baa marna waxaad ku dhufateen khalqigiisuu ku dhex jiraa oo meelaha wasakda iyo qashinka dhan inuu joogo laga dhigi ay noqon macnahaasi uu ka dhalan marna intaad ka cararteen baad alla waxaad ku shabahdeen waxyaalaha macduumkeen jirin baad ku shabahdeen marka markaad cararteen oo aad ka cararteen xaqii ka cararteen boqol baail baad ku dhacdeen saas man marka waa midda ay ka dhalatay muxuu ahaay caqaa'id kaloo ka khatarsan waxdat lwujuudka iyo caqiidat litixaad iyo alitixaad waxdat lwujuud macnaha waxa weye ilahiyo khalqigiisibaa isdhex galay waataan soo tilmaamayna kullu dalika waxay ka dhalatay sifatu lculuwi markii la inkiray baa mafaasid fara badan timi ilaa la yidhaahdo khaaliq iyo makhluuqii lama kala saari waayo lama kala saari karee makhluuq iyo khaaliqii way isku dhex jiraan adiga addoonka ehe miskiinkaa baa makhluuqna ah khaaliqiina waa kugu dhex jiraa ilaa heerkaasa gaaro ibnu carabi iyo ninkii suufiga ah ee hadda suufiyadu ayba taqdiisaba culimo badanoo afartan ka badanoo gaalnimay ku xukumeen buqaaci siduu kitaabkiisa ku keenay afartan caalimi in ka badan ibn اlcarabi suufiga ahaa kufri bay ku xukumeen wakadalika xallaaj iyo mxuu ahay falasifat lmutasawifa la yidhaha suufiyada waxa weeye laba nooca ah. tasawuf basiid ah iyo tasawuf falsafa gashay tasawufka marka falsafadu gashay oo falsafadii griigu ay gashay kaa wey midka sii xad oo gaadhay waxa la yidhaahdo waxdat lwujuud jiraha waxaa jiro oo dhan waaba isku midba khaaliq iyo makhluuq uma kala jiraan fircoon markuu lahaa ana rabbukum alaclaa runtii bay ahayd bay dheh ah, waa garhtii bay runtii bay wax idinka qarsoon buu ogaa oo muxuu ogaa ana rabbukum alaclaa fircoon allah ka dhexal lahayay bay dheheen ah, soo ma marka waxa ka dhex lahaa anaa rabbigiini ugu sarreeyey ah alluu ahaa ilaan allihi addoonkii baa isku dhex jireen soo ma jeed ah, wama alkalbu waalkhinziiru ilaa ilaahunaa nimanka yidhi waay ah, eygi doofaarku waa ilaahanagii wax kale ma ah caqiidadu marka meeshaasay ka soo bilaabatay way soo socotay way durugtay way durugtay waxay gaadhay inay gaadho khaaliqi iyo makhluuqiiba inay kala saari waayaan saas maana marka caqiidatu waxdat alwujuud meeshaasay salka ku haysaa allah tabaaraka wa tacala khalqigiisa waa ka baxsan yahay waana ka sarreeyaa daa'in min khalqihi qur-aankaa ku tusay sunada nabigaa kutusay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ijmaaca salafkaa kutusay firadaa kutustay firada khaliga firada khalqigu haddaan la fasaadinin firada uu ku dhashay ee uu ku koray haddaan la fasaadinin waxay kutusaysaa alla inuu ka sarreeyo soo maa bal u fiirsa dadkan aan diimuhu soo gaadhin dad diini soo gaadha iska baddaa dadkan ayna diimuhu soo gaadhin ee iska cawaamta ah ee ilaahay rumaysan haddaad tidhaahdo alla xaggee jira maxay ku leeyihi kor buu jiraa bay meelahan ku ah, wareegeysan maaya xataa kuwan buuraha iyo geedaha caabuda haddaad tidhaahdo alla xaggee jiraa waxay ku leeyihin ikoju ikoju kor buu jiraa waa laalaa ma jiro habarta masayda iyo habarta kukuuyada iyo haddaad weydiiso saasay ku leedahay wadaadkii kutubta akhristayna intaa waa lagu kari laaya bal cajaa'ibtan aad arag qoladana fitradii bay ku sugan yihiin alla tabaaraka watacaala ku abuuray isagana fitradiisii waa la leexiyey oo waxaa lagu leexiyey muctasiliya afkaarteeda intay u timid baa waxay tidhi kor haddaad ilahay ku sheegto khatar waayo leexi waxaasuu ku barbaaray marka makhluuqu marka waa idilyaha markaad sujuudsan tahay ood wejiga dhulka ku hayso subxaana rabbiya alaclaa baa meeda markaad baryayso xataa midka rumaysan alla meel lagu sheega ma leh ama rumaysan meel walbuu joogaa oo caqiidadaa faasidkaa wata markuu alla baryahayo gacmuhu kor u taagi soo ma saasuu leeyahy war maasaa dhahdi ya ama maasaa dhahdi oo dhinacyaha ujeedisa midda labaadi qalbigiisa qalbigiisu markaaba wuxuu aadayaa kor buu jiraa war adigu fiirso markaad alla baryayso qalbigaa kagee aadaya kor buu aadaya masladaas waa maslada firada waay firada qur'aanka sunnada ijmaaca intuba saasay isku raaceen marka muctazile iyo dad raacay maxaad kala hadlay marka ha wareersanaadeen iyaga saas way macanaha ayib qolyaha sifadaa iyadaa daad diiday oo sifat lculuwi diiday sifat lculuwi diiday istiwaha waxay ku waxay ku fasireenoo intay leexiyeenba waxay ku fasireen istiwaha waxaa laga wadaa bimacna alistiilaa istawa bimacnaa istawlaa bay ku fasireen istawa bimacnaa istawlaa istawlaa maxaa la yidhahda luqadeenna soomaaliga marka la yidhahda istawlaa wuu qabsaday waay wax kaa maqnaayoo lagaa haystay oo dib usoo soo ceshatay ama intaad ku duushay aada xoog ku qabsatay baa istawlaa la yidhahda luqada carabiga marka la leeyahay ciidamadii waddankaasay qabsadeen istawlow baa la leeyahay way qabsadeen waa wax maqnaayo dib laga qabsaday waay marka haddaad tidhahda istawa istawlaa ku fasirto oo la yidhaahdo yani istawa cala alcarshi carshiguu qabsaday yaa ka haystay markii hore uu ka qabsaday sosaalma isla su-aashaa lafteeda ayaa ishkaalka waxaa keenaya nin la yidhaahdo ibnu alacraabi oo luqawi ahaa naskiisa waxyaadan ku akriya waa mufiid jiddan ibn alcaraabi wuxuu ahaa abu cabdillahi ibn alcaraabi nin luqawiya buu ahaa culimada luqada looga dambeeya carabiga buu ahaa wuxuuna dhintay laba boqol iyo soddon iyo kow alimaam axmed caleyh raxmat ullah isku wakti ahaya waase ka dhimasho horreeyey waa ka dhimasho horreeyey ayib abu cabdillahi ibn alcaraabi waxaa la weydiiyey nin baa u yimid markaasa wuxuu uhi ya aba cabdillaah ma macnaa qawli اllahi tacaala alraxmanu cala alcarshi istawaa alla carshiguu ka sara maray maxaa laga wadaa istawahaas markaasaa wuxuu yihi abu cabdillahi bn alcaraabi wuxuu yidhi huwa calaa carshihi kamaa ahbara alla carshigiisuu ka sarreeya waana suu u sheegtay buui ninkii baa wuxuu yihi laysa kadalika buui ah, laysa kadalika saas ma aha oo say tahay inamaa macnaahu istawlaa buui macnuhu wuu qabsaday baa laga wadaaye ee lagama wado wuu ka saramaray istawlaa wey macnuhu markaasaa wuxuu ihi uskut aamus buu yidhi waxba garan mayso wamaa yudriika maa hada buu yihi maxaa ku ogeysiiyanay sidaas maxaad ka garan bu alcarabu laa taqulu lirajuli istawlaa cala shayi xataa yakuuna lahu fiihi mudaad ah, carabtu ma dhahdo istawlaa kelimada ama isticmaasho ilaa shaygaasi inuu jiro cid kaloo kugu haysata mooye shayga markay cid kale kugu haysato ka qabsato ayaa carabtu istawlaa isticmaashaa buuri ayib fa ayuhumaa halaba qiila istawlaa labadii isku haystay shayga kii u xoog bata ayaa markaa waxaa la yidhahdaa buuhi istawlaa wallaahu tacaala laa mudaadda lahu ilaahayna cid wax ku haysatoo ka hor jeeda ma jirto wa huwa calaa carshihi kamaa ahbar carshigiisuuna ka sarreeyaa siduu u sheegtay markaasaa wuxuu yidhi alistiilaau bacda almughaalaba ah. qabsashada istiwlaaga waxaa la yidhaahdaa yacni markii inta laysku qabsado nimba ninka kale inuu ka adkaado kaga adkaado isku dayo markaasaa ka qabsaday la yidhahda uu u dambeeyo istawlaa ciidamaa isqabsaday dhul baa laysku qabsaday qolaa u hadhay meeshii istawlaa baa la dhihi waxaan cid kugu haysata ayna jirin istowna looma isticmaalo imaamkii luqadda waay xadiidkana aqoon buu lahaa nin aqoon diineed sharcina buu ahaa oo raggii looga dambeeyey buu ahaa luqadda wax macna saas weeyaan marka haddii istowla la yidhaahdo macnuhu waa fasaadaya oo waxay noqonaysaa allah tabaaraka wa tacaala carshiga waa laga haystay markuu ka kor carshiga abuuray kadib buu ka qabsaday ciddii ka haysatay kelimada istowla macnahaasay keenaysa وانا معنى اد فاسد اول وحي ودلي شدين بيت وان لقرنين الشعر ووحل ان لقرنين بيت كاتي وبيت انت بضن كتبت كتب الله متوع هاي كتاب فيها تحفة المولد ميوها كي جوهرة توحيد بيت كاسي وبيت كالي قد استوى, قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي صافي بيت كاسي بشر قد استوى wuu qabsaday bay dheheen bishrun bishri cala alciraaqi buu qabsaday min hayri sayfin seef la'aan aw amase damin dhiig oo muhraaqin la daadiyey isagoon dhiigna daadanin muxuu ahaay seef iyo dagaal dhicin buu ciraaq qabsaday beydkaasaa ku istawaa in istawlaa loo isticmaali karo macnaheedu saasay dheheen waxaa la yidhi horta beydkani wax la yaqaano maaha kow ninkii tiriyey iyo meeluu ka soo jeedo lama yaqaano luqaddii carabtana istawaa istawlaa kuma timaado baydkanna waa majhuul oo ninkii lahaa lama yaqaano marna waxaa loo tiiriyaa ninka la yidhahdo alahtal annasraani akhtal nin la yidhaahdo oo nasraani oon muslimba ahayn baa beydka mar loo tiiriyaa akhtal diiwaankiisana waa laga waayey beydka diiwaanka akhtal ee ashcaartiisa lagu ururiyey beydkani kuma jiro xataa nasraani ba halahaadee nin la lawaa haddii ninuun uu yeelan lahaana nin nasraaniyaa leh ma nasraani caqiidadii baad adugu wax ka dhigay marka culimmadii luqadda carabtao dhan intaad ka tagto oo dilaaladii qur-aanka ka tagto oo dilaaladii sunnada ka tagto ayaad bayd majhuul ah diinta ku dhismiya oo wax yidhiba aan la garanayn warkiisa iskaba dhaaf saas way macana kaasaa marka cumdada ay cuskadaani waa beydkaa majhuulkaa way macana marka allah tabaaraka watacaala sifadiisaasi saasay u sugantay waxay kutusi marka oo ka laazimaya sifadaa iyadaa sarraynta alla tabaaraka wa tacaala oo khalqigiisa uu ka baxsanya leanna carshigu makhluuqaadku u sarreeya allana waa ka sarreeya tabaaraka wa tacala carshigiisuu ka sarreeya wa qowluhu tacaala baa kutusaya uu yidhi aamintum man fi samaa aamintum ma waxaad rumayseen aamintum dhe ma waxaad aamin ka noqoteen man allaha fi samaa'i xagga sare jira an yaksifa inuu gooyo bikum alarda dhulka inuu idinla gooyo miyaad aamin ka noqoteen aamintum man fi samaai an yursila calaykum xaasiba samadaasi waa sare wa allah xagga sare jira wey man marka aayaddu waxay tilmaami alle inuu tabaaraka watacala uu xagga sare jiro ayb carshiguu ka sarreeya marka layna leeyahay bimacnaa carshigu makhluuqaadka sakfigooda waay makhluuqaadka marka la dhaafo samaawaadka laga gudbo saanqaadka ugu sarreeya makhluuqaadka waa carshiga makhluuqoo dhanna wuu ku wareegsan yahay carshigu oo dhinac walbu inaga jira makhluuqo dhan buu ku wareegsan yahay carshigu makhluuqaadku ugu wen yahay waa makhluuq aada u weyn sida macnaha qur xadiiska nabiga kutu sal alay aslam yani waxa weeye maalan xadiidka abi dar nebigu wuxuu ku yidhi sal alay aslam ya abaa dar xadiiku ah, waa xadiis saxiixa bimajmuuci turuqihi wuxuu nebigu ku yidhi abu darow ma asamaawaatu sabcu cinda alkursiyi ila ka xalqatin mulqaatin biardin fala ah, toddobada samo kursiga alle marka loo fiiriyo waxay ka dhigan yihiin uun eh, shay yar oo wareegsan oo dhul bahgooyooo saxara la dhex dhigay oo kaleeto toddobada samo oo laysku daray markii kursiga la saaro wasica kursiyuhu sawaad sooma waxay noqonayaan wax yaroo wareegsan oo dhul weyn oo saxara ah dhexdiisa la dhigo iyadoo dhanba waa baaba'aya kursigaa ka weyn ayb wa fadlu lcarshi cala lkursiyi ka fadli lfalaati cala alxalaqa carshiguna sida uu kursiga uga wen yahay waa sida ay uga wen yahay dhulka saxaraha ee falaadka ah xalqadaa yartee la dhex dhigay inta uu ka weyn yahay ayuu cashiguna kursiga kasii weyn marka wax la sawiri karo maaha wax la sawiri karo ma makhluuqaadka rabbi tabaaraka wa carshigaa ugu weyn isagaana ugu sarreeya wey macana allana tabaaraka wa isaguu ka sarreeyaa saas wey macana isagaasuu ka sarreeya marka sifatu lculuw aayadda kutusi ah in man fi samaa sifatu lculuwigaasi laba macno wa sida qur-aankuba tilmaamay wahuwa alcaliyu alcadiim alla waa caliga sarreeya markaan maalan salaada tukanayna sujuudsannahayna waa inaga dhahna subxaana rabbiya alaclaa ah, allaha sarreeyo wax walba ka sarreeya ayib marka culuwigaas saddex saddex macnoba wuu leeyahy culuwu daat wa culuwu sha'nin wa culuwu qahrin saddexaas waa culuwu daat oo daatadiisu makhluuqa kuma dhex jirta way ka baxsanta way ka sarraysaa wa culuwu qahrin awood ahaan addoommadiisa waa ka sarreeyaayo wuxuu doonuu marsiin karaa wa culuwu sha'nin sifaadkiisa iyo arrimihiisuna waa sarreeyaan oo lilaahi almasalu alaclaa khalqigiisa ma shabaho saddexdaaba waa gelayaan macnaha culuwiga rabbi tabaaraka wa oo macnaha nusuustu way faa'idaynaysa su-aal baa timid oo waxaa la yidhi a amintum man fi samaa horta samaadani samadan jurmigale ma ah samada waxaa la yidhahda luqada carabiga ah wax kastoo kaa sarreeyaa la yidhaahdaa sama la yidhaahdaa marka sama xagga saraa laga wadaa ayib haddii samada uu alla ka koreeyo fii maxaa loo isticmaalay fii oo loo yidhi aamintum man fi samaa'i man cala asamaai maxaa loo dhiiba waxaan dhahaynaa oo jawaabtu tahay kelimaadka la yidhaahdo xuruufuljarka qaarkood qaarka kale way ka he way ka naa'ib noqdaan way isbedelaan midba mid bay booskeeda degtaa fii oo calaal loo isticmaalayana qur-aanka laftiisayba ku timid fii oo macnihii calaal wada qur-aankay ku timid oo rabbi wuxuu yidhi oo lama inkiri karo allah wuxuu yidhi tabaaraka watacaala markuu fircoon ka warramayy wala usallibannakum fii juduuci الnakli waan idin deldeli oo geedaha timirtaa jirriddoodaan idinku deldeli buy ruuxa marka la deldelayo ma geedka iyo tiirka korkiisaa lagu deldelaa mise inta la jeexaa dhexdiisa la geliyaa ya korkiisaa lagu deldelaa haddana maxaa la isticmaalay fi samaa'i baa la isticmaalay waxaan dhihi lahaa eh, fii juduuci naqli baa la isticmaalay fiidani bimacnaa calaawe marka soo ma aamintum man fi samaaina calaawe nusuusta kala faa'idaynaysa oo kutusaysa macna sidaas weeyaan marka allah tabaaraka wa khalqigiisuu ka sarreeyaa waxaa la mida masalan qur-aanka waa ka aada u isticmaala afalam yasiiruu fi lardi afalam yasiiruu miyayna soconin fi lardi dhulka dhexdiisa ma dhulka gudihiisaa laga wadaa maxaa laga wadaa cala alardi baa laga wadaa saas maana marka qur-aankii nusuustay ku badan tahay fi oo bimacnaa calaa wbittaali aamintum man fi samaa allaha kor jiraa laga wadaa sidaas manaa ayb wa qowli nabiy nabiga odhahdiisaa ka mida sal lay aslam uu yidhi rabbunaa rabbigana rabbunaa rabbanaa rabbiganow ama rabbunaa saas ma idin xarakeynaya idin godaya rabbunaa rabbigana allahu alla weye alladii kaasoo fi samaa'i xagga sare jira taqadasa waxaa daahir noqday oo nasahnaaday ismuka magacaaga rabbanaa inay tahay baan u malaynayaa oo macna middaaysa rabbanaa rabbiga now allaahu alle alladii kii weeye fi samaa'i xagga sare jira taqadasa waxaa daahir noqdoo nasahnaaday ismuka magacaaga eh waa baryo waa baryo xadiis abi hurayra wey xadiis abi hurayra marfuuca oo uu yidhi weye nebigu sal lla alay sl abi darde abu hurayra maaha xadiis abi hurayra ma xadiis abi dar waa wuxuuna ka bilaabanaya oo nebigu yidhi sal lay slam man ishtakaa minkum shay-an aw ishtakaahu akhun lahu falyaqul ruuxii xanuunsada ama walaalkii xanuunsado ha yidhaahdo ducadan marka rabbuna aladii ama rabbana aladii fi samaa'i taqadasa ismuka amruka fi الsma wاlarضi kama raxmatuka fi الsma faاjcal raxmataka fi اlarضi اغfir lana xuubana وkhaطaayaana anta rabu الطayibiin أnzil raxmaة min raxmatika وشifaaءa min شifaa'ika عalى hada اlwajci fayabra xadiis saas dhamaystirku saas saas man yani midkiin hadduu idinka xanuunsado sidan ha ugu duceeyo waay ducadaa iyadaa marka ducadaa xadiidkaa ku soo aroortay ee sidaa u dhammaystirani ma sugna waa daciif abu daawuud baa soo axmed fi lmusnad sanadkiisuna waa daciif jiddan waxaa ku jira nin la yidhaahdo ziyaad ibnu muxamed oo daciif jiddana ku jira marka sidaas daraaddeed xadiidkaas ma sugna asaga imaamku wuxuu u deliishanayaa yani mxuu ahaay allahu aladii fi samaa sooma halkaa ba meshuu ka deliishanaya laakiin xadiisku ma sugna xadiis daciifa ayib waa xadiis daciif sheekh albani caleh raxmat daciif abu daawuudka iyo ayuu ku keenay oo uu ku daciifiyey ma sugna marka laakiin waxaa inagaga filan xadiidkan kale soo socda wa qaala nebigu wuxuu yidhi sal lay slam liljaariyati gabadhii yarayd wuxuu ku yidhi ha gabadhii addoonta ahayd wuxuu ku yidhi ayna aaway allaahu alle aaway qaalad waxay tidhi fi samaa'i xagga saruu jiraa qaala wuxuu nebigu sal lay slam actiqha war gabadha xore fa inaha iyadu mu'minatun waa mu'minad eh rawaha waxaa wariyey malikun malik maalik ibnu anasin baa wariyey wa muslimun iyo muslim iyo wakayruhuma oo min ala'immati a'immada kale ah xadiidkaasi wuxuu xadiidu ljaariya waa xadiid caan ah muslim baa soo saaray min xadiidi mucaawiyat bn xakam mucaawiyat bn xakam wuxuu leeyahy kaanat lii jaariyatun tarca hanaman qibala uxudin waaljawaaniya waxaan lahaa buuhi gabadh addoon ah oo buurta uxud xaggeeda ai adhi la joogto adhiga raacday adhigay la jirtay faطlactu daata yawmin faidan idi'bu qad dahaba bishaatin min hanamiha buui maalin baan soo kormeeray buui markaasaa waxaan arkay buui yey yey baan adhigii nees ka mida kala carartay buui gabadhii oo ka qaadatay meeshii baan imid buu mise adhigii nees baa maqanoo yey la tagtay wa ana rajulu min bani aadam buui aasifu kamaa yasifuun ruux bini aadamaan ahoo waan xanaaqi buui say dadkuba u xanaaqaan bini aadam baana dabeecad baa i gashay Ah, waan xanaaqay buui arigiiyo neef ka maqayn yani dayac way dayacday buu ka dhigay macnaha laakinii sakaktuhaa sakkatan buuri bahal dharbaaxaan iska qaba idhi buuri si fiican baan dharbaaxo uga soo gooyey fa ataytu rasula allahi sal ly sl markaasaa rasuulka u yimid buu yihi facadama dalika calaya nebigu arrintii waa igu weynayey buui ah, miskiin dadaashayo ariga aad raacsatay oo maantoon ariga kuu jirtay oo adigu weeyeydu kaa qaadan lahayd naftaada intan la eg إلا يي إيه ورابة إيه يعني دسك وين بيحكى قاتل صوما مركب حاس كل شيء واحد آه أريد النبي وكو كله صلوات ربي وسلام عليه مركب سوا حريقه يا رسول الله أفلا أعتقها ورسولك إله يوميان اسكحرين مربع هذه ليم كاسي داعي طبعا اسكحرين وسيداي مركز النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها إيكم إيكم كبدا فأتيت بها النبي قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم واتم مع النبي مركز النبي صلى الله عليه وسلم أين الله alla xagee jira alle xagee jira xageed ku sheegi markaasaa ah waxay tidhi fi samaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan fartay ku ishaartay fi sama kor buu jiraa markaasaa ah wuxuu ihi man ana anugu yaan ahay buui markaasaa ah waxay tidhi anta rasuulu llah rasuulka ilahi baad markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam actiqha fa inaha mu'mina xere buudi waa mu'minadta mar hadday allaha la caabudana kor inuu jiro og tahay oo hadday kor ku sheegtay maxay ku kufrideen marka wax alla wixii dhulka la caabudhayo o dhan way ku kufrideen ilah uma haysato soo ma carabi waxay caabudoo dhan dhulka yaallaan halka ilaah ee kor jire carabi caabudi jirtay waa allaha xaqa gabadha addoontaa marka wixii dhulka yaalyaalee asnaamtii oo dhan way ka tagtay kaas keliyaa jira bay jir laa ilaaha ila allah way macanaa soo ma laa ilaaha ila allah cid kaloo xaq lagu caabudo ma jirto intaa markayd jirta maxaa u laaban marka maxamed rasuululahi sooma su-aashaasu weydiiye marka anugu maxaan ahay rasuul ilahi baa riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan gabadhu ma ayna hadli aqoonine markuu ku yidhi anugu yaan ahay bay intay farta kor u fiiqday bay haddana isaga ku fiiqday saasay yacani allaha saraa ku dirsaday waa markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam waa mu'minada hore iimaanka maxaa loogu sugay marka iimaanka laba qodob baa loogu sugay allaha cibaadada iskale inuu kor jiro waa mabda'u tawxiid oo saafi ah nebi maxamedna inuu alla soo dirsaday waa mabda'ii risaaladu qirtay waay kutubtii marka ashcariyada la akhrin jiray ayna wa mata wa kayf lama yidhahdo dhihi jireen sax ayna lama yidhaahdo mata iyo kayf lama yidhaahdo laakiin ayna waa la dhahaa ayn allah nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi wasalaamu alayh ma idinkaa ilahay ka yaqaan nebi maxamed sal alay slm isagaa nasan yidhi xaggee buu jira alle kor buu jira fira wey marka way ku abuurnay sidaasuu nebigu sal lay slam gabadha yareed ku xoreeyey oo iimaankiina ugu qiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabadhaas addoonta ah edabdarro fara badan bay kula kaxeen wadaadda soomaali ah wadaadda soomaaliya oo sifatul diidan sifadan sarraynta alle oo carshiga inuu ka sarreeyo ah markii xadiiskan loo keenay fii saxiixi muslim oo la yidhi gabadh addoonaa jirta gabadhaasi aad bay u maageen saxaabiyad way ogow saxaabiyad waay saxaabada haddaad maagtana yaa weylaka gabadh miskiin ah oo addoon ah bay caqiidada ka qaadanayaan buu leey yani marka koobaad waa yasid iyo meel kaga dhac saxaabiyad marka labaad xadiidkii nebiga sal alay slam yasid iyo meel kaga dhicid waayo ruuxa noocaas inuu diinta ka baxa laga yaaba khatar wey ah, khatar leanna waxa weeye haddaad wax sugan oo nasoo sugan oo cad oon shaki ku jirin aada u badheedho inkiridiisa waa khatar ah, khatar wey ayib marka wuxuu kutusay xadiidku sarraynta alle tabaaraka wa sidaa qur-aankuba kuu tusay ayuu kuu tusayaa aan qisadan ku darno iyadoo waa iskamaaciif baan u malaynaya ayib wa qaala nabiyu nabigu wuxu yhi sal lay slam lixusaynin xusayn wuxuu ku yidhi xadiidkani wuxuu isagana qisadan cimraan ibnu xusayn aabihii waay cimraan ibnu xusaynkiis saxaabiga aabihii way qisada ku saabsanta wa qaala nabiyu nabigu wuxu uhi lixusaynin wuxuu ku yidhi kam ilaahan imise ilaah baa tacbudu caabudaa buu oday carabeed buu ahaayo markaasuu nabigu yihi sal lay slam markaasuu wuxu uhi yaa xusayn kam tacbudu alyawma ilaahan imise ilaah baad maanta caabudaa buu oo ilaah ahaan u haysata markaasu wuxuu yihi sabcatan qaala wuxuu yihi sabcatan toddobo toddobaan caabudaabu sittatan lix fi lardi dhulka dhexdiisa ku caabudaabu wa waaxidan midna fi samaa'i xagga sanaan ku caabudaabu hal mid kor buu iga jiraa buu toddobana dhulka lixna dhulka ila joogaa buu waa dhagaxyaantuu samaystay wey oo meelaha isagu dhoordhoobtay wa ayb qaala markaasaa wuxuu ku yidhi man yaa ahaaday liraqbatika rajadaada wa rahbatika iyo cabsidaada rajadaada iyo cabsidaada midkaad u kaydsanayso riwaayadu waxa weeyaan fa ayuhum tacuddu liragbatika wa rahbatika midka aad u kaydsateed u diyaarsato xaaladdu markay dhanaanaato oo ama aad wax weyn rabto ama cabsi adag ay ku gasho midka aad kaydsata eed ku cararto waa keen ilan lixdu ma sinne toddobadu ma sinne markaasaa waxaan igu yidhi alladii fi samaa midka kor jira baan xaalaha xaaladaha halista u kaydsadaa buy waxaan kalena markay xaaladdu istacaaditaan ku falaadaa w oo wax ka raaraadsadaa war iska masmasaxan waxbaa la iska wadweydiisan laakiin markay xaaladdu dhanaalaato mukhlisiina lahu diina wa sooma faidaa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin markay intay baduhu ku kacaan oo mawjaduhu ku kacaan ay meeshaas yidhaahdaan wallaahi dhagaxyaanteenii meeshan waxba kama qaban karaan yaa rabbiyo bay dhahayaan bes ilaahayow war aaway kuwii aan wadanay maya maanta kuwaas wax ma qaban karaan marka kaasaan u diyaarsadaa buuri markaasaa qaala nabigu wuxuu ku uhi sal lay slam fatruki sitta lixdada lixda ka tag buuri wacbud waxaad caabudaa alladii midka fi samaa'i xagga sare jira lixdan kale faraha ka qaba waxba qaban maayaan laakiin midkaa xagga sare jira ah wa ana aniguna ucallimuka waxaan ku barayaa dacwatayni laba baryo fa aslama markaasuu islaamay xusayn wacallamahu nabiyu nabiguna wuxuu baray sal alay slam an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma allahayow alhimnii ilaahu i ilhaami rushdii hanuunkayga iyo toosnaantayda igu ilhaami waqinii iga ilaali shara nafsii naftayda sharkeedana iga ilaali xadiikaasi tirmidii baa soo saaray wuxuuna ku sheegay inuu yahay xadiid xasanoo qariib ah laakiin xadiisku waa xadiis daciifa waay qisadu waa qiso macaan laakiin ma sugna cilladeeduna waxa weeye nin waxaa ku jira la yidhahdo cimraan ibnu khaalid oo daciif sidoo kale waxaan ku jira khaalid ibnu aliiq nin la yidhahdo isagana daciif alimaamu zahabi caleyh raxmat ullahi ayaa daciifiyey wakadalika asheikh alalbani caleyh raxmat ullah isaguna waa daciifiyey qisadan marka xusayn iyo nebiga dhex martay ma ay sugnaa laakiin ujeeddada sheekhu ka wata waxa weeye alladii fi samaai dawla soo ma laakiin axaadiista alla inuu kor jiro kuwani hadday sugnaan waayaan kuwa kaloo sugan baa jira xadiiskii jaariyadaa sugan kuwo kalaa sugan kuwani kan laakiin ma sugna iyo kii hore oo soo hada wabillahi tawfiq sal allah waslam cala nabiyina muxamed wacala ali saxbi waslm